رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يقين weli riyaadu saalixiin baan ku jirnaa baabu fi lmuxaafadati cala alacmaal acmaasha oo la xafida ayuu baab u yahay qaala allahu tacaala alam ya'ni miyaan la gaarin waqti liladiina kuwii aamanuu rumeeyey an takhshaca ay u khushuucdo quluubuhum quluubtooda lidikri illaahi ilaahay xuskiisa iyo wamaa nasala wixii ilaahay uu soo degay oo min alxaqi xaqii markaa ah oo walaa yakuunu aysan ahaan ama aysan noqonin kaladiina kuwii oo kale uutu lkitaaba kitaabka la siiyey min qablu horay kuwa maxaa ku dhacay fataala waxaa dheeraaday calayhim korkooda al amadu wakhtigiibaa ku fogaaday faqasad quluubuhum markaasaa quluubtoodii qallashay wakhtigii baa ku dheeraado camalkii iyo wixii bay ka tageen qaala allahu tacaala wa qaala allaahu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi waqafaynaa waan raacsiinay biciisa bni maryama ciisihii ina maryamo ahaa ayaan raacsiinay rusushii la diray wa aataynaahu linjiila kitaabkii injiilna waanu siinay wa jacalna waxaan yeelnay fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda ittabacuuhu raacay ra'fatan turid wa raxmatan naxariis wa rahbaaniyatan iyo suufinimo ibtadacuuhaa ay ayagu iska bilowdeen ibtadacuuhaa ayagu ay bilowdeen maa katabnaahaa kuma aanaan qorin kuma farad yeelin calayhim korkooda waxayse u sameeyeen ila batiqaa'a raadin mooyee illaahi ilaahay raadi ahaashadiisa ay raadinahayeen famaa racawhaa mana aysan ilaalinin xaqa ricaayatiha ilaalinteeda xaqeedii ma aysan ilaalinin wa qaala tacaala walaa takuunuu ha ahaanina kallatii tii oo kale naqadad furfurtay ghaslahaa sooheedii wixii ay soohday oo ay falkisay bay furfurtay min bacdi quwatin adkayn kadib iyo markay xoojisay ankaafan gobol gobol bay u kala dhigdhigtay macnaha islaam doqon ah oo maka joogtay caawo dhan sohbaysagaa hagaajinaysaa ama maalintii oo dhan bay falkinaysaa habeenkiina way furfuraysaa haddana sidii oo kale doqontaa oo kale ha noqonina camalka aad hagaajisaan ilaaliya wixii idinka burinayana markaa iska daaya wa qaala tacaala wacbud rabbaka rabbigaaga caabud xataa ya'tiyaka alyaqiinu ilaa ay yaqiintu kaaga timaado wacbud rabbaka rabbigaaga caabud xataa ya'tiyaka ilaa ay kuu timaado alyaqiinu yaqiinta ilaa ay kuu timaado yacnii geeridaa loola jeedaayo wa ama alaxaadiisu axaadiistase waxaa fa minhaa waxaa ka mid ah xadiidu caaishata xadiidkii caaisha ilaahay ha ka raadi noqdee kaasoo ahaa wa kaana axabbu ddiin diin midka loogu jecel yahay ilayhi ilaahay xaggiisa maa daawama waa waxa uu daa'imo saaxibuhu saaxiibkiisa qofka samaynaya waxa uu daa'imo ayaa ilaahay xaggiisa loogu jecel yahay subxaana wa tacaala muttafaqun muttafaqun calayh macnaha maadaama saaxibuhu calayhi leh waxa uu dushiisa daa'imo saaxiibkii waqad sabaqa xadiidkana wuxuu noogu soo hormaray fi lbaabi qablahu baabkii ka ka horeeyey baabkii kan ka horeeyey ayuu noogu soo dhaqay wa can cumar bni alkhadaab radia allaahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man naama qofkii ka seexda oo ka hurda can xisbihi xisbigiisa xisb buu ka hurday waa qayd oo min alleyli habeenkii uu samayn jiray ama salaad ha ahaato ama wardi kale uu wardin jiray ama ha ahaado ama ha ahaado ee qur-aan uu akhrin jiray macnaha camal uu habeen qaban jiray qofkii ka hurda ow can shay-in ama shay markaa ka hurda oo minhu xisbihii uu markaa qaban jiray iyo xisibkiisa ka mid ah oo faqara'ahu aqriya ama tukada ama qabta maa bayna salaati alfajri inta u dhaxaysa salaada subax iyo wa salaati alduhri salaada duhurka ah kutiba lahu waxaa loo qoraa ka'annamaa sidii asagoo qara'ahu akhriyey min alleyl habeenkii oo kale sidii qof habeenkii akhriyey oo kalaa loo qoraa ajirkiisa rawahu muslim baa xadiidka wariyey sidaa darteed qof allaala qofkii ka hurda ama ka seexda camal uu habeen qaban jiray ama qayb ka mid ah kadibna intuu subxii iyo duhurka inta u dhaxaysa qabtoo sameeya sidii qof habeenkii qabtay oo kale ajirkiisaa markaa loo qoraa wa can cabdullaahi bni camar ibni caas radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu ii yidhi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yaa cabdallah cabdullaahiyow addoonkii allow laa takun ha ahaanin oo ha noqonin midla fulaanin hebel oo kale waayo kaana wuxuu ahaa yaquumu mid istaaga alleyla habeenkiiyo salaada qiyaamkuu u istaagi jiray qiyaamuleyl buu tukan jiray fataraka qiyaama alleyli qiyaamkii istaaguu ka tegay wuu iska dhaafay sidaa ha yeelin cabdullaahi bni camar ibni caas rasuulku wuxuu u yidhi cabdulaahiyow hebel oo kale ha noqonin camalka aad bilowda daa'im oo wad camalka xifdi oo ilaali waayo hebel kaana yaquumu leyla mid habeenkii istaaga oo salaada qiyaamka u kaca oo tukada ayuu ahaa fataraka wuxuu ka tegay hadda qiyaama alleyl leylka qiyaamkiisii buu ka tegay cabdullaahi ibnu cumarna wuxuu yidhi dhallinyaraan ahaa masaajidkan seexan jiray habeen habeenada ka mid ah ayaan ku riyooday ayadoo qiyaamihii dhacday kadibna inta lay qabtaa malaa'ig lay dhiibay oo la yidhi kaxeeya oo cadaabka geeya iyo naarta ana waan qayliiyey acuudu billaahi min annaar acuudu billaahi min annaar anigoo dhahaya malag baa naga hor yimid oo yidhi xaggeed u wadaan meeshaa celiyoo jannada geeya markaasaa laysoo celiyey buu yidhi riyadii aan ku riyoodaan u sheegay nebi a walaashay xafsa oo nebigu qabay sala allahu calayhi wasalam xafsana rasuulkay u sheegtay rasuulkuna wuxuu yidhi nicma arajul cabdullah nin oo dhan cabdullaahi baa u nicmo badan waa nin wanaagsan low kaana hadduu ahaan lahaa mid habeenkii tukada intaa wixii ka dambeeyey ilaa aan ka dhinta buu yidhi kama tegin qiyaamka leylka saa darteed camalada aad ha loo ilaaliyo wa can caaishata radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yiri wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa faatathu markay uga tagto alsalaatu salaada oo min alleyli habeenkii la tukado min wajacin xanuun aw gayrihi ama wax la mid ah sallaa min annahaari maalintii buu tukan jiray fintay casharata ragca laba iyo toban ragcadood habeenkii kow iyo toban buu tukan jiray bacdamaa maalintii witri uusan jirin laba-iyo toban buu ka dhigi jiray sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu fi lamri amar lasamra baabkeedii waayo bilmuxaafadati in la ilaaliyo cala asunna sunnada iyo wa aadaabihaa aadaabteedaba sunnada iyo aadaabteeda in la ilaaliyo sunna waa wuxuu nebigu noo jideeyey waa waxa nebiga looga daydo waa waxa khayrkii wanaagga lagu gaaro waa wuxuu ilaahay dadka ku jeclaado subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wamaa aataakum alrasuulu wuxuu rasuulku idin keenayna fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebay xaggiisana fantahuu ka joogsadoo markaa ka hara nebigu wax allaala wuxuu idin faray sameeya wuxuu idin keenay qaata wuxuu idinla yimid ku dhaqma wuxuu idinka reebay ama idin diiday dhaafa sidaa darteed ayuu rabbi subxaana wa tacaala rasuulkoo la ateeco ama lagu dayda wuxuu ka dhigay acmaalaha ugu fiicfiican khayrka iyo wanaaggana lagu gaaro wa qaala tacaala wamaa yantiqu kama hadla rasuulka can ilhawa hawada xaggeeda kama hadlo duuqiisa kama hadlo hawo kama hadlo in huwa ma aha waxa uu ku hadlaayana ilaa waxyun waxyi maahane yuuxaa loo waxyoonaayo waxaan khayr ahayn afkiisa kama soo baxa sala allahu calayh wasalam karaaniga wax ka qori jiray ayaa intay badi u yimaadeen iyo munaafiqiin iyo gaalo yay dhaheen see uga qoraysaa nin bani aadam ah wuxuu sheego marbuu caraysan yahay mar buu ciil qabaa mar buu faraxsan yahay mar buu dhexdhexaad yahay nin noocaas ah miyaad wax ka qoraysaa wuu soo baxay rasuulkuu u sheegay daantood waayee iga qor buu yidhi haddaan caraysanahay iyo haddaan caraysnayn afkayga kama soo baxo waxaan khayr ahayn sala allahu calayhi wasalam in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxa loo uu hadlaayana waa waxyi loo waxyoonayo wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi qul in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allah kuwa ilaahay jecel faatabicuunii an isoo raaca war ilaahay ma idin jecel yahay ma tihiin kuwa ilaahay jecel faatabicuunii ani isoo raaca war dayda yuxbibkum allaahu ilaah wuu idin jeclaanaaya wayakfir lakum dunuubakum dembiyaalkiinana wuu idin saamaxa bidixdaad wax ku cunaysaa nebigii baad khilaafaysaa salaaddii baadan tukanin qaabtaraad u tukanaysaa haddana waxaad sheeganaysaa maxabo waxaad sheeganaysaa jacayl alleh iyo mid nebi ma jiri ani isoo raaca wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi laqad kaana waxaa idinkugu sugan laqad kaana fii rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay waxaa idinkugu sugan uswatun xasanatun ku dayasho fiican liman bay ugu jirtaa kaana ahaada yarju llaaha mid ilaahay rajaynahaya iyo walyowma alaakhira maalinta dambe ee aakhiro waqaala tacaala falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay nebi muxammedow laa yu'minuuna ku rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga soo xukuntamaan laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga soo xukuntamaan fii maa shajara wixii isaga dhex qasma baynahum dhexdooda wixii ay isku qabtaanoo shiqaaq iyo khilaaf iyo shajar ka kala dhex galaa ilaa ay adigu kuu yimaadaan xukun kaa dhigtaan xaakim ay kaa yeeshaan waxaad ku xukuntana ay qaataan ayna u hoggaansamaan ilaa heerkaa la gaaro ma laha iimaan buu yidhi ilaah xataa yuxakimuuka ilaa ay kuugu soo xukuntamaan adiga fii maa shajara wixii isaga dhexdheehma baynahum dhexdooda waa waxay isku qabtaan tuma kadibna laa yajidu aysan helin fii anfusihim nafafyaalkooda xarajan ciriiri iyo dhib aysan u arkin mimaa qadayta wixii aad ku xukmiso oo wayusallimuu ay hoggaansamaan tasliiman hoggaansamid buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala ilaa heerkaa la gaara iimaan ma laha wa qaala tacaala fa in tanaasactum haddaad murantaan ood ku deedaan ood isku qabataan fii shayin shay farudduuhu u celiyo waxaad isku khilaafteen ila allaahi waalrasuul ilaahay iyo rasuulkiisa wa qaala alculamaa culimmadu waxay yidhaahdeen macnaahu waxaa loola jeedaa ila alkitaabi waalsunna ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya waa kitaabka alle iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa qaala tacaala man yutic irasuula qofkii rasuulka ateeca faqad ataaca allah ilaahay buu ateecay subxaana watacaala tacaala ilaan rasuulka waxa uu kuu sheegayo waa wixii ilaahay u soo sheegay waa wixii alla la soo diray haddaad ateecdana adoo alla ateecay waaye haddaad caasisana adoo ilaahay caasiyaday markaa la mid tahay man yutici rasuula kii rasuulka ateecaa faqad ataaca allaha ilaahay buu ateecay subxaana wa tacaala wa qaala tacaala wa adiga rasuulkii allow la tahdii waxaad ku hanuuninaysaa ilaa siraatin waddo mustaqiimin ee toosan jid mustaqiim ah oo toosan baad ku hanuuninaysaa jid mustaqiim ah oo toosan baad dadka tusaysaa macnaha saasaa loola jeeda innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa iyo wainaka latahdii ilaa siraati mustaqiim waxaa loola kala jeedaa wainaka latahdii waa tusitaan wayadkurna haweenow aqriya dumarow aqriya maa yutlaa waxa lagu aqrinahayo fii buyuutikunna guryihiina dhexdooda oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisii walxikmati xikmada nebiga ah xikmaduna wa sunnada rasuulka waal aayaadka oo filbaabi baabka ku soo aroorayna kafiiratun way fara yihiin wa ama alaxaadiidu axaadiidtana waxaa ka mid ah faalwalu xadiidkan koowaad can abi hurayrata radia allaahu canhu abi hurayra ilaahay ha ka raadi noqday can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi rasuulka dacuunii war iga taga maa taraktum intaan idinka tegaayo war idhaafa intaan idinka tegaayo war iga aamusa intaan idinka aamusanahay maxaa yeelay inamaa ahlaka waxaa uun halaagay man kaana qofkii ama ciddii qablakum hortiin ahaa dadkii adinka idinka horreeyey waxaa lagu halaagay kafratu su'aalihim su'aashooda farabadnaanteeda iyo wakhtilaafihim khilaafkooda iyo ka hor imaashahooda calaa ambiyaa'ihim ambiyadoodu ay khilaafayeen labada arrin baa markaa lagu halaagay qoomankii idinka horeeyey su'aal badan su'aal badan ayaa lagu halaagay khilaaf iyo ka hor imaasho ay nebiyaalkoodu khilaafayeen fa idaa nahaytukum haddaan idinka reeba can shay-in shayna fajtanibuuhu ka fogaada oo bataatan iyo kulliyanba uga taga waaddaan wax idinka reebo waidaa amartukum haddaan idin amra biamrin arrin iyo amar haddaan idin amrana fa'tuu kala imaada minhu amarkaa aan idin siiye xaggiisa ma statactum intaad kari kartaan muttafaqun calayhi war haddaan amar idin siiyana awooddiinniin yuwaadiinniin tabartiina fiiriya faataquu allaha ma statactum laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha haddaan amar idin siiyo awooddiinna eega intaad ka qaban kartaanuu juhdigiinu la eg yahay la imaada waxaadan kari karin allama idin dul saarin haddaanse wax idinka reebo dhammaan ka wada taga buu dhahay rasuulka sala allahu calayih wasalam haddaan wax idinka reebo intay awooddiinnu tahay ka taga ma aha dhammaan waad ka tegaysaa ilaa waxaa laga tegaya awood uma baahna khamrada ha cabin haddaan awood u leeyahay waakaad kama tegaayo macnaheedu ma aha sidaa darteed baa la leeyahay waa bilkulliyad inaad uga tagtaan xadiidku wuxuu ku yimid markay soo degtay walilaahi cala annaasi xiju lbayt man istataaca ilayhi sabiila ilaahay wuxuu dadka korkoodu ku leeyahay inay soo xajiyaan baydkana ay aadaan nin baa istaagay oo yidhi yaa rasuula allah akulla caamin sanad kastanaan soo xajinaynaa rasuulku wuu ka aamusay sala allahu calayhi wasalam mar labaad buu ku soo celiyey akulla caamin yaa rasuul allah saddex jeer buu rasuulku ka aamusay markii dambe buu yidhi haddaan haa idin dhihi lahaa waa idinku waajibi lahaa mana awoodi lahayn halkii mar oo cimrigeenan saa ka taagannahay sanadba sanad buu noo dhiibaa sanadkaa marka baa soo degahay sanadka dambe badeeca ii soo socota ka kale saa waay ka kalaan xajin doonaa xajka saasuu ku gaaraa ka warrama haddii sanad kastana laku waajibin lahaa dhibbay markaa ahaan lahayd war xajku waa hal mar wixii ka batana waa iska sunno falasho markaasuu rasuulku xadiidka ku sheeguu yidhi dacuunii maa taragtum war intaan idinka tegaayo iga taga inamaa ahlaka waxaa halaagay man kaana qablakum dadkii adinka idinka horeeyey kasratu su'aalihim su'aashoodii faraha badnayd waad u jeeda mukawaadkasaan xajinayna samaan xajiya ha haddii la dhaho ka waran sow dhib ma aha xajiya ayaa leynay hal mar iska xajiyaan ha su-aal fara badan su-aashu markay fara badan tahay oo la diidaayo waa markaysan qiimihii faa'iida ku jirin laakiin markaad muxur diineed u baahan tahay fiqi fiqigeed markaa u baahan tahay waxyaabaha diintaada aasaaska u ah soonka salaada xajka nikaaxa beeca mucaamalaadka waxyaabaha la midka ah wax aadan garanayn culammadu waad weydiin kartaa ilaahay baa yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun weydiiya dadka yaqaana haddaadan idinku aqoonin laakiin su'aasha marka la diidaayo waa su'aalan faa'iido lahayn waa su-aal qiimo aan lahayn waa su-aal dadka iska weynweydiiya sida dadka gobolka mida ay tilmaamaan ama ay sameeyaan saa darteed waa wixii diintaada ku tacalluqda dhib kuma jirto maalin maalmaha ka mid ah rasuulku intuu saxaabada meel u diray ee uu yidhi baxa meeshaa ka howlgala yaa cabbaar markay socdeen habeenkii bay jiifteen nin baa dhaabac gaaro dhanka maskaxdaa ka dhaabacmay wuu jiiftay wuu janaaboobay saxaabadiisii buu u sheegay asxaabtii la socotay war nin yahow niman yahow dhaabacaanna waa igu yaalaa buu yidhi intaa wixii ka dambeeyana ee xalayna waan janaaboobay maxaan sameeyaa waxay dhaheen bacdamaad biyo heli kartid ma kuu ogolin inaad booraysato ninkii waa qubaystay biya maskaxda ka galay ninkii wuu dhintay qataluuhu qatalahum ullah buu yidhi nebiga way dileen ninka allah dileen nebiga jeeda habaar uu habaaraayo laakiin sajida iyo canaan waaye uu ku canaananayo waxaysan garanayn maxay uga jawaabeen inay weydiiyaan bay ahayd saa darteed baalay qofka carabka la daawadiis waa inuu su-aasho ilaahay baa soo dejiyey wain kuntu eh, fatayamamuu saciidan tayiba maxaa ka horreeyey jirro iyo marar soomaa wain kuntum mardaa ow calaa safarin waad u jeeddaa mashaakilka meesha yaala war haddaadan garanayn maxaad u weydiin weyseen marka wixii cilmi diineed ku saabsan dhib kuma jirto laakiin waxaan dadku iska wadaan saasaa la yidhi tan maxaa laga sameeyaa oo aan wax faa'iido lahayn afar iyo labaatanka saacadood su'aalaha ugu faraha badan ay dadku su'aalayaan wax qiiman aan markaa ku dhisnayn taasaa markaa la diidayaa saa darteed su-aal fara badan baa dadkii hore lagu halaagay iyo khilaaf bay nebiyaalkoodu khilaafayeen fa idaa nahaytukum haddaan idinka reebo can shay-in shay fajtanibuuhu ka fogaada khamrada waa xaaraan waa dhadhaminaa ma leedahay kulayl miyaa masharta see waay ma lagu daacdaa iyo ma jirto dhammaan faraha ka qaad zinada waa mamnuuc waa baroobayna maya ma jirto ha baroobayni wax allaala wixii aan idiin diidan idinka reebay faijtanibuuhu ka fogaada waidaa amartukum biamrin haddaan wax idin amra amarna fa'tuu minhu kala imaada ma statactum intaad kari kartaan muttafaqun calayh wa can abi najiixin alcirbaad ibni saariya qaala radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi wacadanaa waxaana wacdiyey rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam mawcidatan mawcido iyo wacdi baliiqatan xaal dheer wajilad ay la cabsatay minhaa xaggeeda alquluubu qalbiyaalka maalintaa wacdiga uu nebiguna wacdiye laabteenii oo dhan baa baqday wadarafad ay la soo qubteen la soo daateen minhaa xaggeeda alcuyuun indhihiina ay markaa soo daateen indhaheennibaa biyahooda soo qubtay faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo ka'annahaas waxaad moodaa sidii adigoo mawcido mawcido ahoo wacdinaya nin muwaddac ah wacdintiisoo kale mawcidatu muwaddicin nin muwaddac ah sagootintiisa sidii qof wax sagootinaya oo kale yaad noo wacdisaye fawuusinaa noo dardaara rasuulkii allow noo dardaaran qaala rasuulku wuxuu yidhi uusiikum waxaan idin dardaarmayaa bitaqwa allah cabsi ilaahay cabsi allaan idiin dardaarmayaa buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wasamci waaaaca maqal iyo adeecitaanna waan idiin dardaarmayaa waasamci inaad maqashaan madaxda iyo wataaca adeecitaan aad madaxda adeecdaanna waan idiin dardaarmayaa wain ta'amara haba idiin taliyo calaykum korkiina haba madax idiin noqda cabdun adoon riwaayad kale waxay ku dartay xabashiyo xabashi ah oo madow dadkiinan qurayshee cadcad adoon xabashi ahba ha idiin taliyee inaad maqashaan ood ateecdaan riwaayadaha qaar waxay ku dareen timihiisana sida zabiibka ay u kuuskuusan yihiinba ha idiin taliyee maqla oo markaa ateec wainahu sha'niya man yacish qofkii sii noolaada oo minkum adinka idinka mid ah fa sayara wuxuu arkayaa ikhtilaafan ikhtilaaf iska hor imaan kafiiran ee fara badan waa maantaan taagannahay waa maanta tan ee aan taagannahayo laba qofood ama laba madax ha noqoto ama laba arday ha noqoto ama laba cilimo ha noqotee hal arig inay isku waafaqaan la suurageli la-dahay ikhtilaaf iyo hor imaad kafiiran ee fara badan maxaa lagu badbaadayaa marka fa calaykum ku dhega waxaad qabsataan ood laabsintaan bisunnatii sunnadayda dushiina ha ahaato iyo wa sunnata alkhulafaa'i alraashidiin khulafaau alraashidiin sunnadooda waa abuubakar waa cumar waa cifmaan waa cali almahdiyiina kuwaasoo hanuunsanaa dadka hanuuninayay hanuunka u saaxiibka caduu ku qabsaduu ku qanina calayhaa sunnada korkeeda bilnawaajibi dambeedka ilkaa haddaad ku qabataan haddaad qosashaan buu idinka dhacayaaye gooska dambageeya wa iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo wa muxdathaati alumuuri umuuraha cusub ee lasoo dirin doono waxa gadaal imaan doona waayo fa inna kulla bidcatin bidca dhammaanteed dalaalatun waa baadiye rawaahu abuu daawuud wax walba oo aan nebigu dariiq ku jeexin oon rasuul ku ishaarin oo nebigu jidaynin oo diin laga dhigo dhammaan waa baadi buu dhahay sala allahu calayhi wasalam rawaahu abuu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix annawaajib bidaali almucjama daalla bidceyaal akhriyaalaanyaa micyaha la yidhaahdaa wa waqiila alabraasu goosahana markaa waa la dhihi karaa can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga kullu ummatii ummaddayda dhammaantood yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan ummaddayda oo dhan jannaday gelaysaa ilaa man araa kii diida maahan qofkii dhaho ani janna meen rabo ilaahayo ama rasuulkii allow anu janno inaan gala ma rabo qofkii yidhaahda ma ahee inta kale oo dhan way gelahayaan jannada aad bay ula yaabeen saxaabada qiila waxaa loo yidhi rasuulka waman ya'ba yaa rasuul allah yaa diiday rasuulkii allah ma jiraa qof janno ma raba dhahaayo jannay naar yaa rabtaa janno janna inaarkee gelay janno janno inaarkee fiican janno janno inaarkee weyn janno ayadoo saas ay tahay qiila man waman ya'ba yaa diidaaya yaa rasuul allah qaala rasuulku wuxuu dhahay man ataacanii qofkii i ateeca amarkayga qaata igu dayda sunnadayda nooleeya dakhala aljannata jannaduu gelayaa waman casaanii qofkiisa i caasiya i diida amarkayga khilaafa sunnadayda raaci waaya faqad abaa waa diiday oo diidmada ani janno ma raba inaad dhahda keliya ma aha waddadii ku geyn lahayd haddaad madi weyso wixii lagu heli lahaa haddaad la imaan weyso waxay la mid tahay adoo janno ma rabi yidhi sidaa darteed waman casaanii qof kii i caasiyana faqad abaa wuu diiday rawaahu albukhaariy can abii muslim wa qiila abii iyaasin labadaba waa la yidhaahdaa waa salamata bin camr bni alakwac radia allahu canhu ana rajula ninbaa akala cunay cinda rasuuli illaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalama bishimaalihi gacantiisa bidixda ah ayuu ku cunay faqaala rasuulku wuxuu yidhi kul biyamiinika midigtaada ku cun war bidixda ma wanaagsana baaddan bay noogu imaan doontaa aadaabta cunitaanka iyo cabitaanka markaan gaarno shaydaan aa wax ku cuna shaydaan baa wax ku caba waxaad tahay nin muslim ahee gacanta bidixda ha ku cunine midigta ku cun qaala ninkii wuxuu dhahay laa astatiicu ma awoodi karo ma karo ma kara markuu leeyahy waa kibir ma ku cunayo macnaha waa siday dadku maantu dhahaan anay igu taallaanoo aday kugu taalaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waa ku siiyey mid kastana wadiifo iyo hadaf buu ugu talagalay wixii uu ugu talagalay ku sameeyey subxaana wa tacaala laa astatiicu buu yidhi ma awoodi karo qaala rasuulku wuxuu dhahay lastatacta allow ha awoodin ilaahay ma ku awoodsiiyo ilaahay kuma karsiiyo waayo rasuulku markuu saa u hagaarahayo maa manacahu kama mancin inuu midigta ku cuno oo kama reebin oo uma diidin ila alkibru kibir ma maaha kibir baa ka reebay kama dhaabac kama ahayn kama go'nayn dhibaato kale kama qabin kibir ma ahee wax kaloo u diiday ma jiro famaa rafacahaa uma kor qaadin gacantiisii ilaa fiihi afkiisa maalintaa wixii ka dambeeyey shalal bay ka noqotay gacantii midigta ahayd way kagtay ayadoo dhanba wuxuu awoodi waayey inuu daanga intuu soo qaato afka markaa la aado rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey sunnada nebiga ayaan laga santaagin bidixda wax lagu cunaayo ha layska daayo jaamiciyiinta ugu fara badan ee jaamacadaha ka soo baxay rootiga iyo ismariska iyo koobka shaaha ama yuuskii casiirkana bidixduu ku haystaa kanna midigtuu ku qabsanayaa mar walba saasuu markaa u wadaa ummad dhan buu hogaaminahayaa ummaddan baa la rabaa inuu waxbaro ficilkii shaydaanku ku dhaqmayaa uu samaynayaa xaaladahaasaa markaa jira ayadoo saas ay tahay ayaa dadka muslimiinta waxaa looga digayaa inay shaydaanka isku shabahaan war gacanta miligta ah ku xun ee ku cab laguna laguma karo anaa iska leh saan doonaan yeela taan doonaan ku cuna taan doonaan waxayna taa doonta meehee waa ta alla doona subxaana wa tacaala iyo nebigiisa sala allah calayh wasalam can abi cabdullaahi annucmaan bin bashiir radia allaahu canhumaa qaal samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo odhanaya latusawinna waad simaysaan oo waxaad hagaajinaysaan sufuufakum safafyaalkiina ow amase layukhaalifanna allaahu ilaah wuxuu khilaafayaa uu iska horkeenayaa bayna wujuuhikum wejiyaalkiina baynkooda muttafaqun calayhi laba midood waayo in laba midood waayo waa in aad entaqaanaa safafka hagaajisaan waa safka salaadaad samaysaan buu yidhi rasuulka latasawunna latusawunna dheh latusawunna waxaad ekaynaysaan ood hagaajinaysaan ood tuusinaysaan sufuufakum safafyaalkiina aw yukhaalifanna allaahu ama ilaahay wuxuu khilaafayaa uu isku khilaafayaa uu iska horkeenayaa bayna wujuuhikum muttafaqun calayhi wa bayna wujuuhikum buu khilaafayaa in wejigii inta la qaado gadaal lagu dhejiyada waa suuragal min qabli an naqmisa wujuuha fanaruddaha calaa adbaariha aw nalcanahum kamaa lacana asxaaba sabti sida ilaahay yiriba horaa waxay dheen amase wejiyaalkiina la khilaafa waxaa loola jeedaa iyadoo safkii salaada lagu jiro oo dadku ay garbaha isi saareen oo saa ay u wada taagan yihiin laba qofood oo heshiis ahaa dadkii laga dhex weynaya waa dhibaatada maantana haysata masjid dhan oo buuxa ayaad arkaysaa laba qofood oo isku fiican inuusan markaa ku jirin waayo waa safkii salaadoo la xumeeyey ka kan buu ka shakisan yahay kan kaabuu ka shakisan yahay imaamka kan dab buu ka shakisan yahay ka hore imaamkuu ka shakisan yahay subxaana allah waa dhibaato aad iyo aad markaa u weyn iyo mashaakilaadkana haystaa intaa waxay ka timaadaa waa safkoo la hagaajin waayo kuwaa safka suura wuu istaagaya si allah la suu doono u istaagaa horey u baxna ma dhihi kartid gadaal u soo noqonna ma dhihi kartid waa buu xanaaqayaaba safkoo la toosiyay min tamaami salaad safkoo la toosiyey waxay ka mid tahay iqaamitaanka salaada waxa dadka muslimiintu ay ku hagaagaan bay ka mid tahay waasaafaati safan faalzaajiraati zajran faataaliyaati dikran ilaah wuu ammaanayaa subxaana wa tacaala saa darteed baa saddex mar markuu imaamku afar qofood uu saa u safo warna duji qaar baa gadaal ka soo qaylinaya xaaladda saa ma loo baahno waxaa loo baahanya safka in si fiican loo hagaajiyo safka si fiican in markaa loo toosiyo haddii kale wejiyaalkeenna la khilaafaya wa fii riwaaya limuslim werin kale oo muslima waxay ahayd kaana rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yusawi mid sima sufuufanaa safafyaalkeena xataa intii ka'annamaa aad u malayso inuu yusawii biha ku simay inuu simay baad moodaa uu ku simay biha safkii alqidaaxa qoriga gamuunka qidaax maxaa loo yiri waa wax ugu toosa buu yahay qoriga gamuunka leedka ama fallaarta waa midda qoriga ugu toosan kaasaad mooddaa in lagu simay xataa idaa ra'aa ilaa uu arkay rasuulka annaa annagu qad caqalnaa inaan fahamnay oon ka caqliyaysanay canhu xaggiisa maalin kastoo la maanta wuxuu is way barteene ayagaa issafaaya dhaafa uma kadib kharaja wuu soo baxay yowman maalin faqaama waa istaagay xataa kaada ilaa uu sigay an yukabir inuu kibaarto ilaa rasuulku uu sigay sala allahu calayhi wasalam inuu kibaarto oo salaadii markaa uu xirto maalintaa ma sinin soo u soo socday mixraabkuu galay allaahu akbar asoo dhihi rabaa fara'aa rajulan hal nin buu arkay waa hal nin keliya saf asoo dhanba wada qalloocan ka warrama rajul buu arkay rasuulka baadiyan uu soo baxsan yahay uu soo baxsan yahay sadruhu laabtiisa xabadkiisaa bannaanka ahaa bis dadkoo dhan way wada sinaayeen halkaa nin keliya ayaa xabadkiisa bannaanka u soo baxsanaa fa qaala wuxuu dhahay nebiga cibaad allah addoommadii ilaahayow latusawinna waad simaysaan oo waad ekaynaysaan oo waad hagaajinaysaan oo waad toosinaysaan sufuufakum safafyaalkiina ow amase la layukhaalifanna allaahu ilaah wuxuu khilaafayaa isku khilaafayaa bayna wujuuhikum wejiyaalkiina beynkooda wuu khilaafayaa macnaha meesha hadda ay ku yaalaan meel ahayn baa la geynayaa ama idinkaa markaa laysku timdirayaa haddii kale safka markaa toosiya can abi muusa radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ixtaraqa waxaa gubtay beytun guri oo bilmadiinati magaalada madiina ku yaala calaa ahlihi ehelkiisii wuu ku dulgubtay dabku waa cadow waa gubtay oo guribaa gubtay xilligii rasuulka magaalada madiinu ehelkiisii kula gubtay min alleyl habeenna markaa waa ahay falamaa markii xuditha looga sheekeeyey rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam bisha'nihim xaaladooda sha'nigooda markii looga sheekeeyey qaala wuxuu yidhi inna haadihi naara dabkan ee kan ah caduwun cadowguu lakum adinka idin yahay bani aadamow dabkan cadowguu idin yaho in laydinku cadaabaaba laydinkugu talagalayo caduwun lakum fa idaa nimtum markaad hurdaysaan faqafi'uuhaa iska damiya cankum xaggiina gaaska xira dabka damiya dabka wax lagu karsanaayo ka uusiga lagu shiday kulligood iska bakhtiiya wax allaala wixii dab ah oo dhan markaad jiifanaysaan iska damiya sababtu waxay tahay waa inta badan faynuusta la isticmaali jiray faynuustana gaas baa markaa ku jiray faarada iyo dooliyadda markay soo cararto jug intay siiso yaa gaaskii dabkii ku daadana haw markaasuu huraya inta araxa nalka see la yeelayaa nalka ma la daminayaa mase waa layska daaraya oo dabka ka mid ma aha fuqahada qaar waxay yidhaahdeen dabkuu ka mid yahay waa la deminaa marka la seexanaayo qole waxay dhaheen aad baa looga aamin qabaa oo dabkoo kale ma aha ilaan dad baada seexa maaha mugdiga sababaho cabsada gabdhaha oo kale waa ka baqaan mugdiga baranbaradii xaba ka soo baxaan saa darteed baa inta badan waxay tilmaamaan ama dadka qaarkood ay ku seexdaan iftiinka marka maalku saasay fuqahadu qaarna yidhaahdaan marka la fiiriyan dhibaata saa u badan ma laha asaga oo lamid ma aha faynuuska iyo dabka iyo waxyaabaha kale markaa lamid midkaa muttafaqun calayhi huwa canhu canhu qaal canhu waa saxaabigii hore waa abi muuse qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inna mathala maa shay matalkii bacafanii uu ila soo bixiyey allaha alle bihi maaga oo min alhudaa walcilmi hanuuni cilmi ah waxa ilaahay ila soo saaray aniga oo cilmi iyo hanuun ah tusaalihiisa ka mathali hayf waa roob oo kale hayf marka la leeyahay roobka hayfka marka la leeyahay iyo matar marka way kala duwan yihiin qayf markuu yidhaahdo roobku qeydka kamahali qayf acjaba alkufaar sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala marka saa darteed ayaa qaydka waxaa la yidhaahdaa markay an oo xun ay jirto dadka inay iscunaan baa soo dow roobka ilaahay keeno oo dadka lagu barwaaqeeyo qaydka baa la yidhahdaa waa gargaar deg deg ah ma dar laakiin waa roob caadi intays ka soo qubto dadka bakaar baa u duugan geley baa meel u taala waxbaa meelahaba abaar ka soo bibilaabanaysa waa sidaa laakiin cilmigu waa qayb cilmigu waa gargaar dadku way abaaroobeen dhib badan bay ku jiraan caqiida xumay ku jiraan meed bay caabudayaan cilmay weydiisanayaan qabri baa la kor taagan yahay waa inuu qayb yimaadaa marka cilmiga qayb baa lagu tilmaamaa ka mahali kayf oo kale waaye asaaba ku da-ay oo asiibay ardan dhul fa kaanad minhaa waxaa ka mid ah daa'ifatun qeyb baa ka mid ahaatay dhulkii tayibatun ee fiicanoo tiib ah qabilat ilmaa biyaha aqbasha qabilat ilmaa fambatat markaa dhalisay alkalla doog iyo walcushub alkahiir coos fara badan wa kaana minha waxaa ka mida dhulkii ajaadiban dhul ajaadib ah oo adag amsakat ilmaa biyihii qabsanaysa fanafaca allaahu biha ilaahay baa ku anfacay annaasa dadkii fa way ka cabeen minha xaggeed wasaqowway ka waraabsadeen wasaqow way ka waraabiyeen xoolahoodii wa zaracuu wayna ka beerteen wa asaaba wuxuu ka asibuu ku da'ay roobkii daa'ifatun minha qayb ka mid ah ukhraa oo saddexaadoo kale inamaa hiya qiicaan waa dhul isboolay ah waa dhul sibsib aho shimiintadoo kale markaa ah qiicaan laa tumsiku maa biyana makuu qabanayo walaa tunbitu lkalla doogna ma bixinayo laami maanto dhan roob ku da-ay raas maa baxay waa maya coos maa ka soo baxay waa maya saddexdaasaa marka loo qaybiyaa ka koowaad kadalika kaa ka koowaad waayee maalu man oo kale waaye faquha fii diin illaahi ilaahay faham siiyey diinkii alle fahmay diinkii alle wanafacahu alla ku anfacay asaga iyo dadkiiba bimaa bacataniy allah wixii ilaahay ila soo bixiyey bihi cilmiga oo facalima bartay wacallama dadkiina baray waa dhulkaa wanaagsanoo kheyrkii wanaagga ka soo baxay dadkii buu ila ku anfacay asagiina wuu intifaacday waa bartay dadkiina wuu baray waa dhulkii koodaad kan labaad oo maala man waa lam yarfac bidaalika ra'san amalxis kor usoo soo xaqii iyo diinkii wixii wuu ku shubmay laakiin kan ugama soo qaadin ka saddexaadna walam yaqbal waa midkaan aqbalin huda allah ilaahay hanuunkiisa alladii ursiltu bihi layla soo diray mada aqbalin wuu iska diiday roobkii ku da'ay laamiga may u aqbalin maya wuu dareeray uu iska baxay meelaha majaariyaashaiyo meelaha biyomareyntu iska maray inta kalena qoraxaba enjejisayba saasuu markaa noqday ka saddexaadna kaa waayo muttafaqun calayhi faquha bidammi alqaafi cala almashhuur in la dammiyo qaafkoo la godo faqiha markaa la yidhahdo waa sida mashhuurka ah wa qiila bikasriha waa laas dhigi karaa faqiha markaa in la yidhaahdo ay saara faqiihan nin faqiih ah noqday ayaa markaa loola jeedaa kaasaa markaa la yidhaahdaa oo faqiih noqdayoo fahmay diinkii ilaa subxaana wa tacaala soo dejiyey can jaabir radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu dhahay sala allahu calayh wasalam matalii ani matalkayga iyo wa mahalukum idinka matalkiina marka laysku barbardhigoo la fiiriyo ka mahali rajulin waa sidii nin oo kale ninkaasoo awqada horsaday oo shitay naaran dab fajacala waxay guda gashay aljanaadibu waalfaraashu aljanaadib koronkoradii iyo waalfaraashu bahalkii baalaleyga ahaana yaqacna fiiha inay ku dhex dhacdhacayaan dabkii ninbaa dab shitay bahalka baalaleyga ah iyo koronkoradii intay soo cararaan bay dabkii ku daadanayaan yaqacna fiiha inay ku dhacaan wahwa asaguna waa ninkiina yadubbuhunna uu ka celcelinaayo yadubbuhunna yamnacuhunna wuxuu ka mancinayaa can ilwuquuci fi nnaar dabka ku dhicitaankiisii ayuu ka celina canha xaggeeda wa ana anigu aakhudu waxaan hayaa buu dhahay rasuulka bixujasikum guntigiina xujisku waa meesha macawista laga xirto ama soonka meeshaasaan idinka hayaa oo dadkii baan idinka soo jiidaya wa antum adinkuna tafallatuuna waad iska firdhinaysaan waxaad iska fujinaysaan min yadiya gacantayda min yadiya ayaad iska fujinaysaan gacantayda rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey sidaa darteed baa wuxuu tilmaamayaa sida dadka bani aadamka ah ay u jecelyiin inay cadaabka ku dhacaan nebigana sala allahu calay slam uu ka celcelinayo sunadii buu barayaa diintii buu barayaa qaatuu leeyahay ayagoo way diidan yihiin gacantooda gacantiisa ayagoo iska fujinaya yay markaa la mid tahay aljanaad naxw aljaraad waa ayaxa oo kale waa koronkoro waalfaraash hada huwa almacruuf waa bahal la yaqaano alladii yaqacu fi nnaar dabkuu ku dhecdhacaa mar kastoo roobku yimaado iyo nalka kan ku dhegdhega waay waalxujazu jamcu lxujzati wahiya maqacidu lizaari waa meesha hoosguntiga laga xirto iyo wasaraawiil saraawiisha canhu waa isla saxaabi hore waa jaabire ana rasuul allaahi sal allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay amara wuxuu amray dadka bilacqi alasaabiqi faraha in la leeleefo awreer nagaalkii faraha saas iska yeeli jiray markay wax cunaan faraha la murdiyo rasuulku leeyahay iyo wasafxati safxada xeerada macnaha xeerada hala murdiyo nin xeero murdida haddii la arka waatawaaba dhibba wa qaala wuxuu yidhi innakum adinku laa tadruuna ma ogidiin fii ayiha meesha ay albarakatu barakada ku jirto rawa muslim baa xadiidka wariyey rasuulka sala allahu calayh wasalam faraha in la leeleefo ayuu amray subax ma cunin farahaaga leefleef taasi waxay in badan keeni kartaa qofku markuusan aalad isticmaalin macalqa oo kale fargeeto oo kale waduusan isticmaalin gacantanuu markaa isticmaalo taasaa marka sunnada adkayn kartaa xoojinaysana macnaha inakum laa tadruuna fii ayiha albarakatu barakadu meeshay markaa ku jirto wa fii riwaayatin werin kale lahu muslim ah idaa waqacad hadday dhacdo luqmatu axadikum axadkiin luqmadiisa luqmadu waa halka mare inta gacanta lasoo qaado afka loo wada raashinka kaasaa luqmo la yidhaahdaa axadkiin qaadashada iyo luqmadiisa hadday dhulka ku dhacdo falya'khudhaa ha soo qaada buu dhahay rasuulka sala alla calayh wasalam ha soo qaato oo ha soo qaado axadkiin mar allaala markii luqmo uu cunahayay ay markaa ka dhacdo markuu soo qaadana falyumid ha ka zuuliyo maa kaana biha wixii ku sugan oo min adaa dhib ah wixii wasaq ah oo dhib ah oo ku suganna ha ka zuuliyo buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam macnaa hadday qashin iyo carro iyo waxyaabo ay gaareenna ka fufuji waliya'kulha hana cuno walaa yadachaa yuusan uga tegin lishayaani shaytaan walaa yamsax yuusan ku tirtirin qofka yaddahu gacantiisa bilmindiili mandiil waa shukmaan kan afka lagu tirtirto ama tiish xataa yalcaqa ilaa uu leefleefo asaabicahu farahiisa farahaaga ilaa aad leeleeftana ha masixin oo mindiil ha ku tirtirin fa innahu maxaa yeelay asagu laa yadrii ma oga fii ayi tacaamihi cuntadiisa meeshay albarakatu barakadu ku jirto ma inta saxanka ku hartaya ma inta gacanta saarana ma inta dhulka ku dhacdaya lama oga marka marka hore waxaa leeyahay qofka wuxuu cuni karo inuu saxanka ku shubto mar labaad inuu wada dhammeeyo ta saddexaad saxanka inuu murdiyo ta afraad inuu gacanta leeleefo ta shanaad wixii dhulka ku dhaca inuu soo qaado hadday wasaq lahayn inuu cuno meeshii wasaq ka gaartay uu iska gooyo uu tuuro dhammaan hadday wasaq gaartayna dhib male inuu markaa iska tuuro fainahu laa yadri fii ayi طacaamihi اlbaraka barakada meeshay طacaamka uga jirta wafii fii riwaaya warin kale waxaa u sugnaa imaam muslima ina ashayطaana shayطaanku yaxduru wuu soo xaadiraa axadakum axadkiin cinda kulli shayin shay kasta agtiisa oo min sha'nihi xaalaadkiisa ka mid ah xataa yaxdurahu ilaa uu soo xaadiro cinda tacaamii cuntadiisa agtiisa xataa markaad wax cunayso shaydaanku waa kuu imaana ee fa idaa saqadad hadday dhacdo min axadikum axadkiin alluqmatu qaadasho falyumidba ha ka baabi'iyo ha ka zuuliyo maa kaana biha wixii ku sugan oo min ada wasaq ah falya'kulhaa hana cuno walaa yadacha lishaytaan shaydaanna yuusan markaa uga tegin shaydaanna yuusan markaa u dhaafin saasaa marka la tilmaamayaa intaasoo dhanba sunnada nebiga aadaabteeda ayay markaa ka mid tahay welina way noo sii socotaa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam